habkaas iyo mcibaas olamaad aa maxaa yel adilkan masxat اجtihaadi kucelisa lraba tamaamke masxat laahi lamaad uma ilayhi uma dhoobaleeyihi asmasaxaa gamadii dhoob masaxaa daahir baatin be waa ka masaxaa bimaai jadiidin biyihii madaxa ku masaxay mardabe biyo kalaas ku masaxaa liannahu sala allahu alayhi wasalama masaxa waa masaxay fi rasigiis birasihi madaxiisi waa baatinamaa waa asbiciyey lamadii galoodni fii shamaaxihi udnihi lamadii dhibcakaar oo rasguliyey wayakudu lishamaaxihi لسماخه أيضا ماء جديدا عكار هجلها بها يعني وعزلها يعني بها تقال بعطب يعني ما ثم أكو شارف اشتراك ترتيب الأذن على الرأس من الترتيب الأولى هاي في تحصيل السنة هاي تحصيل عكارة عكارة عكارة كمان مش عكارة هذا دم مهم <laughs> in asura haday cuslaado haday cuslaado masaxi yani haday cuslaado rafac alcamaamata amaama day koryeelaya naxw alcamaama naag hadii naag ay tahay hawogtay kor uqaadaysaa hadii nin ay tahay oo cimaam asota maamadaas ogaadaa hadii ooguwata soogudi cmaamati cmaamada furheeda u cusbaado kamula bilmasi alayha kamula w kamula bilmasi alayha cal amaami masaxo وtakliil lyati darkii gelgelinteeda inuu sameeyaayo min sunanihi waxaa kamida takliil lyati darkii oo fakala gelgeliyo alxadii alkafita oo darneed waa saabixii fardiis taxliil asaabic laydinka ahaa farae hurgida sameeyaaye in asfari laga bilaayo waxaa u daliila waxayna qafada iyo tirmid asariyi oo saxiyaali annahu sala allahu alayhi wasalama kaana waxau ahaa yusallilu fii injiliya dhixitay hortiisii xadiis badan waa kaliya maaha wadanka xadiis wata ataqdiimiyi suraaa ataqdiimiyi maa miis in la sameeyaa wasasa imaan miis laga rabo باب التقريم من باب التقريم شيء أمرين هذا الله وإدارة رغبته وإدارة يمين سنانه waxaa kamid a sunatulfamilwudu iqaalati rubati warurkiisi dheeraanteedii akad oo zaaid asku dheera cala waajibka zaaid min wajhi jamiic jawaanib laayato wati subxat alcanqi min muqadamaat ra'si allah waidaalati taxjiilihi ximi garoonkiisi sooinkeeda la sameeyaa ximi garoon iyo iyo intaa risaalat lguri maxaa waaye غرة غر المحجبين أنتم حقين العيسى أمتي أمتي يعني أمتي يدعون وحالوا وعالوا وزمان وزانة هو المحجبين من آثار الوضوء هو المحجبين هو وبرير حد وبرير محجبين أحمل دراسا من آثار الوضوء يعني راسولي من صباعا في الرياض من دين المطورة حديث ورسل بريسي في صلف على صلاة وخبر مسلم أنتم يغروا محجرين يوم القيامة بإسباغ الوجوه في السميان من صباح من تسليق الغرفة وتأجيره وأنا غوضا وقال محجرين غير الوجوه في وجعت والرجين وعد والرجلين هذا hadda horiga tacjiilka iyo daalankusoogeliyo waxa waaye hidiya inta intaan aftaan yaa inta waaye daaladka taxjiilna maxaa waaye midkaa jubad kasoo bilaabo kacbeynta ilaa saaqiga haaskeena ilaa yani gacmo kale waxaa ku jiraa tacjiila ku jira aydan makis dhaqo ilaa asaafiya intiyaada ilaa xasusa asyaasiya ilaa inta kusocdo ilaa carudaskiina ilaa silsilaha asdhaqo waahay waaye tacjiilka yani inti intaan waaye ilaa inta kaleska ujihaytacjiila tajiil ilaa inta askaano asabata asgaarki ilaahay waaye liya amran dhakaayana ilaa jilka askaanana ilaahay waaye tajiilka waxay og tahay yani liyaha tahjiirkiisa waxay ku ogtihiin ilaa majinka dhaxaweyi majinaha dhaxaweyi waxda intaas amaa jinkiisi ilaa inta tajiil salaas ama inta asgaarkiisa ilaahay waaye والموالاة ومسلمين وحسن كمدة كمدة الموالاة حرير وليس لحريري إلا حريري ولا يلزينين ولاد بين الأعضاء هم في حريري بس الأهار فيها كافة معايرة موالاة محل وراء يعني كم انت تسوي أكثر لحظة هذه كل غير كل ما هم صراحة ليس يجبني يجي على لحظة أصبح asabaxd hadana gacanka dhexdi maqlamaan intuusan ungoya ka dhexdi malahada kan isa ungoyinsan la dhexdi baa larabaa gacma intii ungoyin waxaa larabaa magaciisii layaha dhexdi baa larabaa inta masaxdi masaxdi lkumaad inta markaa masaxa intaas ungoyin layaha laho xariidi xariidi waa macnaa magaalaad macnuhu hadday ku ungoyo dhexdi soo kala ungoyiyidoo ku joogtaa si raacsagasi waa subaacan tahay جوية الدخل فقال عندي ميزة في جلسة تقولها أتغذي ويجب أن أنشأ وأنشأ بيدي لكن سواهي ولا تكون له وما لحبه لمفاهيد أنت لا أنزل من الهواء أنت الشيء يبدأ كونه كلمات الأخوة هذه أنت أصنعها ويسيني وأصنعها أي ولا تقمد بين الأعضاء الحريري في التطوير في هرى بتدخل قبل سوء كلمات كلمات تسجل كهر تنهر يعني تنهر تسجل كلمات بعدها فقط الله وتجار وهو hadii ansar badan diin jaadisaka inta leeda diina yani iyo zamanka iyo waktiga iyo makaanka sadri mansuux maqsuurka intaas darurati inta oo daruurada lagu tacdiin bada masiibada ilaa hadii oo wasi cariiri noqdo oo magaciisa ninka daruuri maahe weytiis daruuri ay tahay walaata waajib waahe waaye daruuri waajib tahay waalasan dambeya ama tafriiq looma baahna tafriiq badan loo baahna tayjiidi niyatin marki la tafriiqa tayjiya lama baahnayo cinda uruuba tayjiya haday baxdo laakin ilaha ina xukmihaa baaqi waayo dhaxoysay ba wuxuu jabaa muwaalaadkii oo jabaa waawaagii ahaa muwaalaadkii alqadiim kolkii qadiimka ah waajibiyey maho kolki qadiim ah waajibiyey بخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رأى وأتى رجلا ضل بساوة قدمه جمعة قدر الدرهم من سبهامان من هو وحأبي عليه الصلاة والسلام من ذكرها أرسي أوه لسي في لما بيت الجمهور قدر يعني حجة أو طولة عمل قدر في دي وإذا غيرها قدر الدرهم أشياء أشياء هاي ودية أنجار وأمره نوعة أمري أن يعيد الوضوء وفي الصلاة والدليل الجديد من عياه ما روي أنه صلى هذا قديم بالدليل في سواء أنه صلى الله عليه وسلم وضع في الصوت فوق فوق السويس راسه وغسل يديه وصرفه يديه ومسح رأسه نعيه ومسح ودعي إلى جنازة على وعي جنازة على وعي فأتي لمسجد أتى فأتي لمسجد جنازة الثاني فمسح على كفيه وحسيه مسح وصلى عليها وغدر الصوت انتهى تفريق يوم تجراء هذا يمكن الملأ اجماع فعل يا دعي مال اجماع عمر ميت ما ما اجماع تكليفي او كذا اجماع فعل من اجماع تكليفي او كذا عين ومن كل هذا مدة ترك الاستعانة بكلمة in la weydiyo la dhaafo kaalmaweydin la dhaafo kaalmaweydin la dhaafo tabi aleyh lawasalawer udhacoo la-aan maxaa yeelay inahu akar min ficli sala allahu alayh wasalama laamuu min atanacum kamidka dalika saal mutacabidi bixaju calaa qadri min sabri ajarkani dadkaada qadarkiisa lagaasiyaa isa kaalmaye minaaska waxsiirow aho waa haraa iska jacal laakiin inta horsadii aaska ilaahay waayo oskana maaha maayo hadii baweysa haado haweyskaada iska hadaad bitin laakin hadaad bitid waaysaanaha aweysa siyaa marka lagu siwaayo oo iska caanaha alwasii dahaayo oo lagu dameeyo inasiiya bimacduurkiisa markaas see lawasii daa markii adiga weyd qaadaysa sidii dhaqayd gacmikaay ama dhaqaysa kan oo ku kaalmayo inta kasoo bilaayo siyaa fadhigiisa tawidiisii masaladiisa qaato oo la fardhiyo taas sunantiisi ma aha fadhintaas in la dhaafo ala sameeya wabadad kansiisu waxaan ogaynsiinaya tee lamidka engejinka waatee waysada ila engeji ilanasini maaha sumareeda waysada waxaa kamid ah in engejin la dhaafo mafardi la dhaafo in atamii la dhaafo bil astaxi min gayna bila laakin meesi hadii yani asocota bis kalan asocotaa oo banaanka inay asil arsiina xabsal arsiina ama masaajidkiisa carabadin leeha asaga loo jiri sidii calisaan waxaas oo dadkaasi qaybkaas ay dhigin ahayn aairo baabiya angejiyaan maalkiid qalliha ingidka as hadii yani saraka oo margis inay ahaan rasa ama yani margis geeskis ahaan waa labaa dafaairkaas kuduuca ina daarasiyasafra marada hadis ingisi safri maasuul insaan awma maxamed booda alaihi عن يمين عن يمين التطهر في تجربة من الجوفاء على كل حال وغير حسنا بعده بعد الوضوء ويسد بعده إنسان كل سبب حولما أشهد أرحام كلا الله إله اللهم أبيت لا أعبد وحقي لا أعبد يعني ولا أعبد في وجود أبيت مجرى إلا الله إله المؤمن وحده وشاء الله سريع لا شريك له سريعة له مأكيداته وصفاته وأفعاله ملههم له إله أمة المؤمنين لا شريك له شريك كما في ذاته وصفاته وأفعاله له إله أمة المؤمنين ولا شريك له من جراء وأشهد أن لا إله إلا محمدا محمد عبده وأبيه ورسوله اللهم اللهم اجعلني وإياك mutayabin kusoo basiiga badnayaal kusoo basiiga badnayaal wajcalnayaal min almustaxiriina kuwa dhahaalakaa isaga badnayaal subxaanaka hagaamiinta usabbix wanagaa subxaanaka hagaamiintaada nagaa allahuma ya allah allah bika bisan xaal aha bixamdika xamdiyaadi ashhadu waxaan qabaa laa ilaaha yaa kale inaa jiri bixaqin lii caabudo fi wujuudi ilaa anta adiga maana astayfiruka dmbi dhs weydiyaa dambi dhaas aan kaaweydistaa waatuuba ilayka adigaan kuu soo noqdaa adabkii waa sakabay adabki waa gooyey adabku waa gooyey xubnigii yani ducadooda oo muxarafka lagu sheego ducada cada muxaraf lagu sheego waa gooyey عدم حضر الوساوة هذه حيوان الإله الإله لا أصل أصل له دعاء الأعداء المسلمين هذا الأعداء الكفار مكتوب ولا الأخر اللهم الله المسجد الله حديث أكلم معها اللهم طيب وجهي اللهم نفع مثل الله وانا تبيت وانا تفضل الجهة اللهم يعني ربنا نفسي اللهم فبيدي من معاصي كلها مثل الهدى اللهم اعني على ذكرك وشكرك مثل الصندار صدق اللهم ارحمني واحسن الجنة الهي جمع على الصدر اختي وفي هدي الله اللهم بيد وجهي مثل وجهها وفي هدي وجهي ومثل وجهي تهدي مثل ما اللهم اعطني كتابي بيميني وعاصر بي عصابي يسيرا مثل انت بالخير لخاني اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء الله مثل اللهم حرم شعري وبشري على النار نفسي أوديها لها اللهم اجعلني من الذين يستمعون الغالة فيستمعون احسنوا فاسا التساوم حرصها فليقوا لا يستمع بس له لها اللهم ثبت قدمي على الصراط ونتجر الأقدام maxaa yeelay silciladood aslemadadi ala laa asla lahu adi adaan kitaabtii angooy asal oolo usaba malaha oo fi kutulxadiisi ah asalkaas oo fi kutubulxadiis malaha waa asal lahayn macnaaha maxaa yeelay imaan raafi muxarar waxaa ku daray salinkaas ku daray sabaas arxasaas yayaa yani asar salafu saalixiinta saxaabta leeyahay leeyihin kuwa onaga xadiiskii ma jiro waayo intaan waayo باب الفسق فسق مسحجيس اربابه الفسق فسق مسحجيس اربابه كل min baab waaye oo min baab lwudu kamid ah aaamaakusin maabahim baabu jawaazi maskalkufi ahasan baabu jawaazi maskalkufi kufka masaxidinka banaanaasis baabkii waaye baabkiisa waaye kani baab waaye oo baabu wudu kamid ah baab baab wudu kamid ah awudu kamid jiro maxaa yeelay kameel masaxaa sida intaan sa gaaro oo dhaxo lahay al masaxa awudu kamid macnaha ruuskooda fardigooda oo ahaa yani markii ruu kala joogo yani luha laha sahay laabisufufna oo ahaa ninkaas fufka oo martay oo la dhigtay mise markiaa lees yani wuxuu ahaa inuu masaxo dhegtii saa daraadeedii xasku ahaadi min baabeedi saas noday gaabka qaabkeeni waxa wahay intaa waay waa la keliyeelay baab aloo yeelay maadaama usugiyey oo fi haadi shuruud oo ku gaar ah imaamnawaadi baab gooni aseeyaay baabaasu ka yeeday goonigiisaa laga eegay baabkan waxaa ka koobinayaa san saabood aa ka koobinaya horta aan dhexlayahay baabu masxi wuduuci waxaa banaan lilmuqiimi kii oo muqiimka ahaa muqiimka ahaa yani waxaa u banaan yawma walilatin an yamsaxa masxu yawmi walilatin maalin icaaya masa cibaada u banaan yawma maalin inuu ismasaxo وليلة عوضين والمسافر والمسافر وحاء بنان ثلاثة ثلاثة أيام في الوضوء مساج يجوز يا بنان وحاء بنان في الوضوء يرسل في الوضوء وحاء بنان المسح أصنان على الحسين والمسحة في الوضوء يرسل في الوضوء يجوز وحاء بنان في الوضوء ويرسل في الوضوء المسح مسح إذا بنان على الخفين لما نحط هذا المسحاء والمقيم في أو مدعيسي أو بئ أو نواجي أو مقيمك أها أو محافظ نوين يعني يلة عابنين يوم عما مال ليلة عوده والمسافر في المسافر آني وحافظ بنانه ثلاثة سبح ومن الأيام بريالة الدلواليها حياة الله حياة الله من الحدث من انتهاء الحدث من تمام الحدث حدث يعني قام ياسي في عبد الله بعد اللبس مرة بعد غير مرة بعد غير ومسح ما مسحه حضر في جيرة ثم بعد جيرة بن الجوع مسح له uma bacdigeedii bacdal yani basara oo kufro oo amase cadkasa oo cadkasiyo macnaa masaha oo yani oo masaa safaran oo soo safar ah safar oo salaad lagaari lagadaa uma bacdigeeda aqaamasan lam yastayfi ma oofsado safarin safarka muddadiisii ma oofsado washardihi afka baneey kulligeey waiswasi wasu baneeyahay waiswasi wasu baneeyahay maxaa ku bahay haweeskuma banayna sijaarkuma baneeya wudu asku baneeya haweeska siigiisii kuba baneeynaya hooski waajibka ah siikama baneyna weesa uu ku baneeya marka sheekh maxaa kudi babu wudu ha kamid ahaaday qaabkaana hadaaisa kal yaali maadaama oo furuud gaara asleeyaho ah masaxaabaad gooli suubiyey ah, imaamnawawi maxaa yl baabkaa marka waxaa shakoomaa san taraf ama san kaas asakoo ah san kaas kadhig ama san zoob asakoomaa waxaas ala waran aska warama aska warama yani santa qeyb waxaa laga warama in qofka cunkiisii maxaa la ogaaday ala ogaadi qofkii cunkiisa ala ogaadi markay kuugtay qofka masaxigiisii hadday tahay jaa-iza ay tahay hadday waajiba tahay maxaa yeelay cunkooda la ogaaday haddii suna ay tahay ala ogaaday inay jaa-iza tahay ina yani waajiba tahay inay sunna tahay haddana mana waaa loo ogaa waaa la ogaaday waaa la ogaaday yani oytaadii haddana mudatan nafsi qadarsiaan ka ogaahay haddana waxaan ka ogaanay shuruudii nafsa kufi shuruudahi qadarka ay qaadayso haddana kulantii ogaana firkiidiyan ogaa in kuufi nafsi kuufi nafsi kuufi ma budda minhu sii tahay oo haddana mubtalaas wuxuu burihaayey maslaxaa wuxuu burihaayey intaassanti waa kana waxaa lagu daraa mansuuq lahiga kan loo masaxaayo iska waxaa uyaanay qofka oo lamasax oo waxa loo masaxaayo yani waxaa sakuuna baabki hadda wax sababo markii waajib oo noqday fi lwuduuci ruuxii maxaa waajibka ahaa wasli ijlina waajibka ahaa markii wasli ijlin waajib ama ruuxiisiiyey masaxa waxaas noqdi marka badalan canhu waaye masaxa waxaas noqdi badalan can gusli can gusli ijlin bedel noqotay markaas yaaha musanifka waxaas yani waxaas soo cordiyey waxaas soo cordiyey waxaas cordiyeeyey waxaas ceedeeyey asaga irigeeyey baab masulsufi loosii dhaqaydaa waxaas xuriyey musanifka markay ahaad saydo reegdey basal bedel masaxna bedel yani bedela bedel nafsi ah, bedel ad maqlay waa kaas waxaa kasoo sheeka baab baabwudu baabwudu aku cirdiga lay akusoo cirdigii bacdigii waxaa keen baabwudu mana baab yeelin muxaraf mayo baab yeelin walam yubayir fi lmuxaraf hadi baabka muxarafka baab maleeyin walkidariga raafici waxaa keeni masaxusta xaqada tayamum tayamumka cirabkiisaas keeni maxaa yeelay waaas yeeli ukunaysa lamadooda lama masax waayo masaxuuf lamasax waayo tayamumka lamasax waayo caralis marmariyo waayo lama masxo salaada baneeyn ay ahaadeen loo ascabiri lahaay si oo magaciisii tandiina camaayo asxaabina bilkusooni sayla asaalahay maaa fusxadu alamida halfus kaliya iyo masaxaayo maxaa yeelay dufkayada dhafo ma banaane kalamaada lama saxo kaya dhafdi kana ma saxo ma banaane masruuxu fawni haddanaha sheeka alidiwaahu ilajeedi saxeed aljiinka jiinka lxub latawxiid kaliyeed aan jiinka yani tawxiid oo kuf kala kaliya lamaan kuftaan asulajeeda alkuf meesheed asha oo bisha aljiinsiya ah marba hadii aljinsiya ay noqotay laba qof leeyahay mana hal ma ahaato hal ma saro jinsiya alawalaa xadiid yaal oo daliil ahaadeen oo badan ibn quzeyma iyo ibn xabaan lamadooda saxiix an abi hurayratay si wariyeen maxaa yeelay sunan salawaatu llahi alayhi wasalaamuhu arkasaba urugseeyey limusaafiri si musaafirka ahaay salaasata ayaamin horiyaalo oo fida ah walayaalihina xoolaalkoodi lala qabo walaymuqiimikiina gaado waana walaylata hawa imaalin waana maalasa baneey walayta awdo sidaasa dhaarada isaas oo kala bisa kufiihi oo marto oo isla birto waxaas baneey isaas waxaas baneey ansa intaas lagasawaay macnaha tafsiirkaa marka lifta kasbaqi lahayd kabka alasoo diidini lahaa intaa lagarsan lahaa bedelkiisia laga dhigi marka inta gabiisa haadas intana bismasaxad tafsiirka waay qifta waay waa qifsatu laa tunaasu bilmacsiya macsiyo yani makluuxero makluuxero wax kalan laas la waayo inta waayo عن جرير بن عبد الله البجلي على أنه صلى الله عليه وسلم وأسري قال وحسر أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال إفسادي ثم بعد توضع ووسها ومسح على خفيه لما لي خفاف مسحي فسادي مسحي متفقون عليه أصحابنا غماطة بالجعلين عبد الله حاطوا ضمان بالجعلين يعني أصحاب عبد الله حديث جرير بن عبد الله لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة عيدنا لأنه نزلت سنة ستة ولا يصير الأمر الوارد فيها بغسل رجلين معها ناسخة للمة كانت غماء قال إليه بعض الصحابة في الأول وروى ابن منذر الحسدي عن الحسن البصري السوري أنه الحسن قال حدثني وحائف ورمان سبعون من الصحابة صلواتا ومن الصحابة كمدة أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسح على الخفين على الخفين يجوز مسح الخفين يعني كان السفر في الوضوء في الدين مس بدل laakin gusliga oo lukala dhaka afdal fadli badan istidlaag waaye axkaamtii usinteedii ay kumisay afarka ahayd ibaaxadi khilaaf alawla istidlaag hadii hayu cadeey ana khilaaf alawla inay laa yubaax ana khilaaf alawla aysa xukmuhu alasliya asliga min xaysu alcuduul khilaaf alawla sujuud ama sidri la arkaa in axdasa laabud duhur hadii la gaaro bayna wujuudi laarkaa la arkaa oo amase murdi waa keeni doonaa ama sidri waa la arkaa oo taraka lmasxa ragabataani keeni doonaa saddex akaama aa ku jiro shafigiisii madaxka aniga fahma waxaa kanoo la sharciyeeyey adilera la jideeye waxaa la jideeye bisaraga bisanoo kale sanadka tisca min alhijrati sanadii sagaalaad oo nabi hijriyis la wajeeye oo madiina la jideeye rasata tabuuq alajideeye rasata tabuuqna waxaayaad nabiga duunyayaalkiisi ka iyo dambaysa ka dambeeya wixii ka dambeeyi saraaya ahay ilaa lagaala ahayeen ilaa madiina